بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد طلق تبغتحم وفي مم ومير شذ انكسار مع وفي غور وفير ورث ورك ورع وري كذا ولي وجد وقه وكم وعق أي اعجلي مضاعف له كشل شللا وصب لجبر مل مللا مضارع لفعل المفتوح عينا بكسر وسطه المليح إن كان مثل باع أو أتى وعن أو مضعفا مع اللزوم قد ورن بسم الله الرحمن الرحيم waxaynu ku soo jirnay culimo ficilka facila mudaariceegu sida u qiyaaska ah iyo ereyada ka shaadoobay facilo maxaa mudaariceega qiyaasu ah baynu soo nidhi yafcalu baa qiyaasu ah yafcalu calima maxaynu odhanaynay yaclamu salima maxaynu odhanaynay yaslamu amine maxaynu odhanaynay ya'manu saasaa ficilo qiyaaskeegu ahaa shaad bay lahayd sow ma aha imise erey baa ficilo ka shaadoobay shan iyo labaatan erey baa ka shaadoobay maxaa dulwajayna maxaase shaad maxdiya ah labiyo toban waa dulwajayn shaadka maxdigihina saddex iyo toban weeyi labaiyo tobanka dulwajooyinka afar baynu u qaybinaya maxay ahaayeen afartaasi saalimku imisuu ahaa laba haye mahmuus mahmuusku muxuu ahaa midh haye muctalulfaai bilyaai imisuu ahaa laba haye muctalulfaai bilwaawi imisay ahayd toddoba haddaba iclaal xadaf la yidhaah baa dhacayay mudaarica iclaal xadaf la yihaa ayaa mudaarica gelayey xilliga shaadkaa ma labada saalimkuu gelayey maxabada mahmuuska abuu gelayey ma labada muctalulfaai bilyaai abuu gelayey ma toddobada muctalulfaai bilwaawiga abuu xadafku gelayey wowgaa fa baa la xadfayey wow ahay halkuu gelayey markaa toddobada muctalulfaai bilwaawi ah waxaynu u shardinay marka fada la xadfayo ama wowga laba qad baynu u shardinay labada qodob aynuu shardinay maxay kala ahaayeen in wowgan la xadfayo kaka horeeya xarfulmudaaric fadxisan uu yahay xarfulmudaaric fadxisan kaka dambeeyaana xarafku noocuu dooniba ha ahaadee kasro inuu sito ayaynu u shardinay soo maaha waliqa macnaheega yaa garanaya waliqa waliqa talo waliqa waa maay ma uu gaadhay ba waliqa afkuu geliyey wabiqa yaa garanaya macnaheega wabiqa wuu halaagsamay waximat yaa garanaya macnaheedu waximat way jamatay ha maasha allah wamic waa sax weey yaa garanaya markaa wabiqa wakira cadhuu huray waxira cadhuu ololi waa isku mid wakira iyo waxira waa cadho un buu qofkaasi si noqday weeyi baisa wuu baasaystay yaisa wuu quustay haye yabisa wuu alalay xasiba wahila wahila wahila wuu argagaxay weliha balde arigood midna lahamkaa lasoo horeysiina hadaa la dambaysiinaya midna hadaa lasoo horeysiinaya weliha wuu mamanaaday maasha culimo si fiican baad macnahana uhaysiin ereyadana uhaysiin shaadka maxdigaa ah saddex iyo laba saddex iyo tobankiisii saddex iyo tobanka shaadka maxdiga ah ayaynu hadda halkan ku arkaynaa waa shaad maxdiga waa saddex iyo toban saddex iyo tobankaasaan doonaynaa shaadka maxdiga ah inaynu aragno marka hore saddex iyo tobanka shaadka maxdiga ah eri eri baynu u tirini kitaabka halkugu sheegay wa fii ma min wami wamidaasi wamiqa bay ka socotaa wamiqa waa ficila wamiqa wamiqadu wuu jeclaaday wey wamiqa wuu jeclaaday wamiqa wuu jeclaaday wamiqa waa maxay wamiqa macnaheegu wuu jeclaaday weeyi waxaa ku soo xiga wafiqa wuu wanaagsanaaday xaaladiisii baa wanaagsanaatay weyi wafiqa wafiqa waa maxay macnaheegu wafiqa wafiqa wuu wanaagsanaaday weyi wafiqa wuu wanaagsanaaday waxaa ku soo xiga warima wuu bararay warima wuu bararay bararkaasi ka aan hoosta ahayn baa loo isticmaalaa sida duksiga oo kale iyo wax lamidka warima wuu bararay warima waxaa kusoo xiga waiqa waiqa wuu kalsoonaaday waiqa waiqa wuu kalsoonaaday waiqa waiqa wuu kalsoonaaday weyi kalsooni buu qaatay waiqa ficilka wasiqaa ayaa inoogu soo xiga warisa wuu dhaxlay wey warisa wuu dhaxlay warisa warika sintuu dhulka dhigay wey warika sintuu dhulka dhigay ama baryaha ayuu dhulka dhigay warica baan doonaya warica wuu xalaal miirtay warica wuu xalaal miirtay xalaal miirad buu noqday warica wuu xalaal miirtay wariya wuu bararay dhuuxii ayaa bararay wariya almuku baa la yidhaahdaa dhuuxa ayuu ka bararay weliya xilkiibuu qabtay ama wuu tawaliyey shaqadaa weliya xilkiibuu qabtay ama wuu tawaliyey shaqadaa weliya wejida wuu jeclaaday ama wuu murugooday wejida wuu jeclaaday wejida ina wejidii biki shadiida araani caadiran fiiki man cahidtu caduula wejida wuu jeclaaday waqiha wuu yeelay waqiha wuu yeelay ama wuu adeecay wakima wuu murugooday wakima wuu murugooday waciqa wuu degdegay saddex iyo tobankiiba inay iga dhan yihiin baan u malay ma iga dhan yihiin saddex iyo tobankii ka u horeeyaa muxuu ahaa wamiqa ayaa uhore ka u horeeyaa muxuu ahaa wamiqa baa uhoreeya wamiqa wamiqa waa kii u horeeyey maxaan ku macnaynay waa miqa waa miqa maxaan ku macnaynay wuu jeclaaday baynu ku macnaynay waa miqa wafiqa maxaan ku macnaynay wuu wanaagsanaaday warimo maxaan ku macnaynay wuu bararay wafiqa maxaan ku macnaynay wuu kalsoonaaday warisa maxaan ku macnaynay wuu dhaxlay warika maxaan ku macnaynay sintuu dhulka dhigay warica maxaan ku macnaynay wuu xalaal miirtay wariyo maxaan ku macnaynay dhuuxuu ka bararay weliye maxaan ku macnaynay wuu tawaliyey wejiddo maxaan ku macnaynay wuu jeclaaday waqiha maxaan ku macnaynay wuu yeelay ama uu adeecay wakima maxaan ku macnaynay wuu murugooday wacia maxaan ku macnaynay wuu degdegey hadaba waxaa culima jira laba ficil oo labaduba barar sheegaya ayaa jira oo saddex iyo tobankaa ku jira laba ficiloo mid kastiba macnihiisu barara maad garanaysin labada ficile macna ahaan bararka waa kee iyo kee waa warimo iyo iyo wariya labaduba barar bay sheegayaan warimana waa dubka sare qofku markuu ka bararo wariyana waa markuu dhuuxa ka bararo laba ficiloo jacayl ah ayaa iyaguna jira oo cashirkeena ku jira laba ficiloo jacayl ah ayaa jira waa maxay waa wamiqada u horeysa iyo iyo wejida wejidada u jeclaaday iyo u warwaray labada waan ku macnaynay marka wejka jacaylkaa lagu macneeyo wey laba ficiloo murugo ah ayaa cashirkeena ku jira murugo ama warwar ah laba ficil oo murugaa ama warwara ah ayaa cashirkeena ku jira waa wejida wejkeega aan jacaylka lagu macnaynayne murugada lagu macnaynayo iyo wakima waa ila socotiin soo maaha saddex iyo tobankaa ficil ee hadda aynu hayno labaa loo qaybiyaa lafiif mafruuqa ah iyo muctalulfaai bilwaawi labadaa unbaa loo qaybiyaa maxaynu nidhi ficiladii waa maxay noqdeen wax lafiif mafruuqa ah lafiifka mafruuqa ah lafiif waa wax duuduuban lafiif waa maxay baynu nidhi waa faciil waa wax la duuduubay lafiif dhaxalkaa lagu dhigtaa mas'ale loo yaqaano mas'alatulmalfuufa mas'alatulmalfuufa weli maad maqasheen waa meyd halkaa yaala oo nini uu ka dul barooranayuu le waa xaaskaygii gabadhina way ka dul barooranaysaa yo waa ninkaygii bay leedahay mid kastiba shan ciyaal ayuu jiidanayaa gabadhii waxay tihi shantan isagaa iga dhalay oo waa aabbahood ninkiina wuxuu ihi shantan iyadaa dhashay oo waa hooyadood qof kastiba daliilkii ubadkii waa kan kanaa la weydiiyey ila waa dad waaweyne war aabbaha maad garan lahayd wejigiis ahaa maradii baa looga qaaday alla waa isagii kii kalea la weydiiyey war hooyada maad garan lahayd wji maradii baa looga qaaday waa iyadii waa hooyadii si alla si la kala yidhaah baladma garo maslamalfuufa loo yaqaanaa yaa dhaxlaya waxaa laga yaabaa inuu meydkaa dhintay hanti badan ka tegey yaa dhaxlaya yaase la odhanayaa adayxaas ku ahayd mise adu nin ku ahaabaa la odhanaya hala baada baa la yihi meydka hala baado bal ilaahay inuu de gabadh ahaan u abuuray iyo inuu nin ahaan u abuuray waa la faydayo waxaa la arkay labadii qalabba isagoo leh kii ragga iyo kii dumarkaba isagoo leh baa la arkay wa alla wa la sameeya la gar lafiifkeenan bay la macno tahay masala malfuuf ama masala lafiif lafiif baa loo yaqaan agga dhaxalka keenana lafiifkaynu macnaynayna waa looga jeedo waxaa la odhanayaa bes gabadha nin kale waa xaaskaygii ee gabadhnimada ku wada ayaa la odhan adigaa lagu raaci gabadhale waa ninkaygii iyada la raaci maayo laakiin hal shardi soo adiga xaaskaagii maaha inoo caruurta kuuma dhalaynin orod qawaabishii u yeedhunba kuwii ka umulun jiray orod noogu yeedh kuwii ka umulun jiray marka loo yeedho uu markhaatigii u keeno dee isagu wuxuu keenay ciyaalkan markay dhalaysay dadkii ka umuliyey laakiin iyada maxaa la odhan markuu ciyaalka kaa dhalayey dadkii markhaatiga ku ahaa keen maa la odhan karaa ma jirto iyada wax la weydiin karaa ma jirto ninka hadalkiisaa la raaci ilan caruurtan markay dhalaysay markhaati baa loo heli karaaye mas'alaة lafiif ama mas'alaة malfuufa waa mas'aladaa lafiif eeg lafiifkeenanina malfuufadu waa wax duuduuban markaa lafiifna waa wax la duuduubay un lafiifkeenani waxa weeye ficilku markuu ka buko laba meelood mafruuq haddii la yidhah lafiif mafruuq farqi baa la sameeyey labaduu ka bukay baa la kala kaxeeyey xaraf saxiixa u kala dhexeeya idhahaa wey kolka lafiif almafruuq markaynu culima leenahay waxaasi waa ah leenahay waa fada iyo laamku ka bukaa lafiifka mafruq waa laba erey oo qura soo hela labada erey waa weliya iyo warya labadaasaa wax lafiif mafruuqaa ku jira weliya iyo warya laba meelood bay weliya ka bugtaa weliye fadeedii waa te weliya fa yaa u ah wowga caynna yaa u ah laamka laam yaa u ah weliya ya ereyga weliya ah markaan doonayo waliya waa fadii iyo caynkii iyo laamkii baan doonaya inan ka hadalno waa saddex meelood fadii waxay noqotay wowga laamkiina wuxuu noqday ya dambe laba meelood bay ka bogtaa waa lafiif mafruuqa wariya waa lamid wariya wariya yaa fa u ah ka koobaad baan ka dhigi jirne wowga yaa laam u ah laamkii u dambeeyey ya dambe laba meelood bay ka bogtaa labadaasaa lafiif mafruuqa ku jira maxaa soo hadhay koob iyo toban sow ma aha koob iyo tobanka soo hadhayba waa muctalulfaa'i bilwaawi wami baltiri wami waa kow wafi waa laba warima waa saddex wafi waa afar afartaasi beytkaasay ku jiraan waria iyo warika iyo warica iyo wejida iyo waqiha shan baan maraya wakima lix baan maraya waciqa toddobaan maraya toddobadii afartii hore beytkaana toddobaa ku jira beytka horena afar baa ku jira isku imise weeyi afar iyo toddoba koob iyo tobankaas waxaa loo yaqaanaa muctalulfaa'i bilwaawi haddaba koob iyo tobanka muctalulfaa'i bilwaawi ah iclaalkii xadafka ahaa ee fa'da la xadfi jirun baa ku dhacaya warisa bal mudaaricee warisa warisa wuu dhaxlay yafcilu baa lagu keeni wowgana waa la xadfi yariu yariu nariu nariu baynu odhan ama yariu haddaba yariu markaan idhaa yariudan wasankeega sheeg adii lagu dha waa yacilu yacil yadani waa saa'ida sideeda u qaado ya fadi way xadfanta o wow bay ahayda iskaga tag dee cayn iyo laamun kolkaa ku dhawaaq yacilu yariu waa wasankee waa yacilu alaa wasni yacilu yariu alaa wasni yacilu yariu marka lagu dhaa waa ikhtalafa alwasnu wاlmawsuun wasanka iyo mawsuunku way iskhilaafeen xagga tirada xuruufta ayay isku khilaafeen yafcilu waa afar xaraf oo fa baa reeban yariuna waaba saddex xaraf oo fadiibaa maqan haddaba maxaad odhan aslu yariu he asalkeegii sheeg oo fadii xadfinayn soo celiya yawriu yawriu markii la yidhi unbaad qaacidadii samaynaysaa odhan jirtay waqacat ilwaawu bayna yaain maftuuxa wa laazima wahumaa caduwun lahaa faxudifat fasaarat yariu dhammaan saasaad ku keenaysaa labada lafiif waa weliye iyo waryo sow maaha iclaalkaa way la wadaagayaan oo ilinfadii bay wow kaga bukaane wowgooga waa la xadfi koob iyo tobankaa horay la wadaagayaan xadafka waxay la dheeraanayaan laamka xarakadiisii damada ahaydna waa la xadfi kolkaa labada lafiif laba iclaal baa ku dhacay laba meelood bay ka bukaane labada meeloodba waa laga iclaaliyey fada waa la iclaaliyey oo xadaf baa kaga dhacay fadii la xadfay laamkana waa la iclaaliyey oo xadaf baa kaga dhacay xarakadii laamka la xadfay weliye hadaba mudaaricee bal sida loogu hadlaa waa maxay yelii yeliidani waa calaa wasni yafcilu yafcilu hadda yelii haddaad sideedaa u sheegto waa yacil oo kale yacil inkastoo laamka aan la reebin oo laamka asalkiisa godaalka ay ah qadaran la sheego yacilu yeliidaasi asalkeegii sheeg baa lagu odhan yafcilu ku sarjar waa inaad weliye fadiioo reeban iyo laamkiioo godanba keento ila yafcilu faduna way reebantahy laamkuna u godan yeeye yeli maxaan idhaha asalkeega yowliyu yowliyu yowliyu marka la yidhaha wowgaa waa la xadfay qaacidada xadaftayna waad garanaysiin waqacat ilwaawu bayna yaain maftuuxa wa kasratin laazima wahumaa caduwun lahaa faxudifat yeliyu bay noqotay yeliyu yeliyu markaan idhaha ya ugu dambaysa ayaa damada laga xadfaya oo laam ah qaacidada keentayna waxaa weeye qaacidadii shalay aan sheegaynay idaa tadarafa xarfucila falaa yaqbalu xarakata ila alfatxa xarfuciluhu hadduu darafka dambe maro xarako aan fatxo ahayn lagama ogolaado xarakaan maxay ahayn baynu nidhi xaraka aan ahayn lagama ogolaado laba haddaba labada lafiif oo yali iyo yari ah yari bay ta kalena noqonaysaa mogta wariya yari yaridaas yawriyu baad asalkeyga odhan yawriyu yari yawriyu yawriyu markaynu culima nidhaa yawriyu markaynu nidhaa yawriyu fadana waa la xadfayaa laamkana xarakaa laga xadfaya xadaf baa ku dhacay laakiin xadafkaa kala duwan midi waa xadfulxaraf midna waa xadfuxaraka xadfuxarakadu ma laamkay ku dhacday mise fada laamka xaraka laga xadfayde yeli markaa yeliyu damadii baa laga xadfaye eeg xadfuxarafkuna fadu ku dhacay labadaa iclaal ayaynu haynaa ima min wami sma hays ima min wami washada baan soo qaadanaya washada waxa shaadoobay inkisaarun waa damatayn bay halkaasi sidataa washada waxa shaadoobay inkisaarun ama inkisaaru cayn caynka kasrihiisa ayaa shaadoobay fiimaa mudaaric dhexdii ayuu shaadoobay maadaasi mudaaric bay ku dhacaysaa fiimaa fiimaa mudaaric dhexdii ayuu ku shaadoobay min wamiqa uu jeclaaday ka ahaaday haddoo kale lama macneeyo waa qastu lafdige min wamiqa wamiqa ka ahaaday baad odhan wuu jeclaaday inta badan lama yidha iska ilaaliya halkaasoo kale meelaha masaailka la taxqiijinayo lama macneeyo tan oo kale min wa mi uu jeclaaday isku odhanin washada waxaa shaadoobay inkisaarun hoos dhaban baa shaadoobay ama kasrow baa shaadoobay cayinkaa kasroomaye fii maa mudaaric dhexdii min wa mi ka ahaaday mudaarica wa mi in caynka la kasriyaa waa shaad mac wafi wafi maceega isagoo ah wafi caynka in la kasriyaa waa shaad warime maceega isagoo ah warimo in caynka la kasriyaa waa shaad waiqe maceega isagoo ah waiqe in caynka la kasriyaa waa shaad lama macneeyo markaa ha isku macnaynin sida caadiga ah ardayga sida kale aad ugu macnayni warie maceega isagoo ah warie in caynka la kasriyo ayaa shaada ah. warike maceega isagoo ah warike caynka ayaa la kasrini warica maceega isagoo ah warica caynka ayaa la kasrin wariye maceega isagoo ah wariyana caynko racdaabaa la kasrin kadaa kan waxaa lamide weliyabaa lamida caynkaa la kasrin wejidabaa lamida waqihabaa lamida wakimabaa lamida waciqbaa lamida ciq waa tani iyada waan macnaynayna waciq degdeg baa lamida waxaa dhici karta waciqadani inay maaldi tahay oo waciqo wowgu uuna xarfulcadaf hayna fadii uu yahay kolkaa macnayn maysid waciqabaa lamida baanad ku macnayn waxaa dhici karta wowgu inuu cadaf iska xisaaban yahay ciqduna ay amar tahay waa cid degdeg kolka ciqdu inay degdeg tahay ey icjal buu ku macneeyo amara ey icjal war degdeg haddaba ciqdaasi waa amar ilan waa ciqo amarkaega ficiladan oo dhan amarkooga fada waa laga tegayaa sida mudaarica looga tegey iminka mudaarica soo wajida yejidu maynaan odhanin amarkeegana jidun baad odhan waynigii lam yejid jidda ku marayna jid waa ciqa yaciqu ciq unbaad amarkeega odhan halkaa ayaynu culima kaga baxnay shan iyo labaatankii shaadka ahaa ee facilo xaggeega ka shaadoobay ayaynu bartaa kaga baxnay waa facilo oo shaada shan iyo labaatankeegii wuxuu doonayaa sheekhu inuu yaro eego almudaacaf oo lificila mudaacafka ficila ayuu eegaya ama ha ahaada mucadde ama ha ahaada laazim mucaddaha iyo laazimka facala unbaa la kala saaraaye ficilo lakala saari maayo waa yafcaldii unbaa qiyaaso ah yafcalu mudaacafku waa yafcalu ha ku yimaado mudaacafun mudaacaf mudaacafka oo lahu mudaarica facilo usugnaaday am lahu facilo usugnaaday facilo usugnaaday ka shalla oo kale weeyi wuu qalalay shalalan qalalid shalla wuu qalalay shalalan qalalid inta badan gacanta faacil looga dhigaa shallat yaduhu gacantiisiibaa qalashay shalalan qalalid haddaba shalladaasi waa mudaaca ficilo ah shall asalkeegii hala sheego oo ficilaha lagu sarjaro shall shall maxaynu nidhaa marka ficilo lagu sarjarayo shalila baynu odhan shalila shalila shalla waa shalila markaa shali shalila shalila shalila markaan ugu dhawaaqno wax kale lama samaynay xadfu xarakati lcayn baa la sameeyey caynka oo laamka kasrisan ah ayaa xarakadiisa kasraha alla xadfay shal iyo la bay noqotay dee isku idqaamun shalla bay noqotay markaa shalla mudaaric ahaan hala keeno yafcalu ha lagu keeno yashal yashilu ma aha yashilu ma aha yashulluna ma aha waa yashallu yashallu yashalludaa waxaa laynaga rabaa in asalkeegii la sheego yashallu yafcalu ku sarjar cayn iyo laamkii isku idqaamnaana kala saar yashallu asalkeegu muxuu ahaa yashlalu buu ahaa yashlalu si labada laam layskugu idqaamo ayaa laamka hore caynka a fadxadiisa shiinka oo fa la geynaya loo naqlinaya liyataata idqaam muxuu noqonayaa markaa yashal iyalu isku idqaamu labada laam yashallu baa la odhan yashallu mudaacafun mudaacaf mudaacaf maxaa tahay mudaacafka waxaa la yidhaahdaa hadduu mudaacafu ulaaثi yahay ka facala iyo ka facilo iyo ka facula isku tacriif qura ayay leeyihiin mudaacaf waxaa loo yaqaanaa maa kaanat caynuhu wa laamuhu min jinsi waaxidin caynka iyo laamku markay isku jinsi yihiin maxaa looga jeedaa caynka looga jeedaa caynka iyo laamka isku jinsiya waa ba isla yihiin labaduba cayn iyo laam baa isla ah. ama waxay isla yihiin laam sida shallo oo kale ama jin bay isleeyihin sida lajo oo kale saasoo kalea loo dhigaya xaraf quray ka kooban yihiin mudaacafun mudaacaf mudaacafka oo lahu facilo u sugnaaday ka shallo oo kaleba weeye shalalan wa oo kaleba weeye saba saba wuu jeclaaday baa la yidhaahdaa saba wuu jeclaaday haddii saba way uu ku shushubay biyaha ay noqoto way jirtaaye waa facala iyadu mudaaca acala ah wey saba uu ku shushubay saba uu jeclaadayna facilo weeyi haddii siinan akriyana oon saba idhaahdana wuu caayey bay noqonaysaayo facala ayay inaga noqoni soba baan haddaba inagu ujeednaa soba wuu jeclaaday soba maxaan ku keenaa markaa soba waxaan odhanayaa ficilo iiga dhig soba maxaan ugu dhawaaqaa sobiba baan odhanayaa sobiba sobiba sobiba markaan idhaahdo caynka ayaa xarakadiisa la xadfayaa liyataata idqaam si idqaamka suurtagal uu u noqdo caynka inaga xadfa xarakadiisa maxaan ugu dhawaaqa soba baan ugu dhawaaqaya waan isku idqaamaya un soba soba i mudaariceeya oo yafcalu ku keena yasabu yasabu yasabu asalkeega sheeg oo yafcalu ugu dhawaaq yasabu maxaan idhaahdaa yasbabu yasbabu yasbabu markaan culima idhaa yasbabu yasbabu waa yasab yasbabu waxaa la samaynayaa laba iclaal baa imanayao naqlu xarakat اlcayn ila alfa iyo idqaamu lcayni fi laam labadaa iclaal baa imanaya yasbabu markuu noqdo ba'da hore fadxadeeda soadka gee si idqaamku suurtagalu noqdo yasab iyo bu haddana labada ba-ood isku idqaam yasabu waa naqlu xarakat اlcayn ila alfa iyo idqaamu اlcayni fi laam labada ayaa dhacay lj ayaa lamida lj lj wuu madax adaygay baa la yidhahdaa lj wuu madax adaygay haddaba lj maxaan idhaha lj wuu madax adaygay markaan leeyahay lj wuu madax adaygay asalkeegii horta hala sheega ljada ljija baynu odhan ljija ljija markaynu nidhaahno maadi ahaan idqaam ba waxa dhacay laba laba iclaal xadfu xarakati اlcayn iyo idqaamulcayni fi laam labadaasaa dhacay waa xadfu xarakati اcayn iyo idqaamu اlcayni fi laam labadaa ayaa dhacay lejija lejija jiimka hore ayaa la xadfay adihii kasrihiisii oo caynka xarakadiisa ah laj iyo ja buu noqday kadibna waaba laysku idqaamayba lj ayuu noqday lj ayuu noqdoo loogu dhawaaqaya lj haddaba mudaariceeya beleja oo wuu madax adeygay macnaheegu ay tahay leja wuu madax adeygay maxaynu ku keennaa mudaariceega yelaju baynu ku keeni yelaju yelaju asalkeegii hala sheego yelaju asalkeegii hala sheego waa yaljaju yaljaju jaju waa yafcalu laba iclaal uunbaa dhacaya jaju dhexdeedana labada iclaal ee yeljaju dhacaya waxa weeye in caynka oo jiimka hore ah fadxadiisa loo naqliyo laamka oo faah yaljaju kadibna ur hore reebmo haddana labada jiim laysku idqaamo waa naqlu xarakati اcayn ilى اfa iyo idqaam اcayni fi lam labada iclaal baa dhacay bara baari buu noqday ayaa iyaduna mudaacafkii a bara ereyga baraa bara baari buu noqday markaad leedahay biri buu sameeyey waa maadi faciileah bara maxaynu nidhaahnaa haddaba culimo bara baari buu noqday maadigaa facilo saynu ku keennaa bara baari buu noqday facilo waa inaan ku keenno maxaan ugu dhawaaqaa bara barira baan ugu dhawaaqayaa barira barira ayaan ugu dhawaaqayaa barira barira markaan ugu dhawaaqo barira markaan ugu dhawaaqo caynka oo ra'da horaa ayaa kasradiisa la xadfaya xadfu xarakat alcayn ra'da horaa reebmayso bar iyo ra buu noqon bar iyo ra kadibna idqaamu lcayni fi laam caynka ayaa laamka lagu dhex idqaamaya bara buu noqonaya hala mudaariceeyo bara hadaba bara hala mudaariceeyo maxaynu bara ku keennaa mudaariceega yafcalu inoogu keena waa yabaru yabaru yabaru markaynu nidhaa yabaru yabarudaa yabraru baa la rabaa inaad ugu dhawaaqdo yabraru yabraru waa yafcalu yabraru waa yafcalu markaa yabrarudii ayaa caynka oo ra'da hore ah yabraru ra'da hore xarakadeeda fadxaha ayaa la keenayaa ba'da oo faah yabar iyo ru buu noqon labada isku idqaamun raood yabaru biri buu samaynaya malla wuu daalaybaa iyaduna lamida malla wuu daalay malalan daalid ereyga labadan masder ma arkaysiin shalalan iyo malalan waxaa lagu garanaya ficiladu inay ficilo ahaayeen ile waa masder shalalane waa masder laazima wamaa calaa facila staxaqa masdaruhu in lam yakun daata cadin kownahu facala or facala maynaan isku ogeyn masderka ficilka laazimkaa kolkaa maxaad odhan shalla waa facilo laazima shalalan iska dhadee maxaad odhani malla malalan iska dhe aayar waa basiid malalan wamaa calaa facila staxaqa masdaruhu in lam yakun daata caddin kownahu facala facala ayaa masderka lagu yaqaanaa kolka waa shalalan iyo malalan iyo wa kuwa halkaa meel kasta od saa u eegtaba waad ka heli haddaba malla wuu daalay bal asalkiisa sheega malla wuu daalay maxaynu nidhaahnaa malla wuu daalay maxaan ugu dhawaaqaa mal lagu daalay malila ayaan ugu dhawaaqayaa malila malila malla wuu daalay malila baad ugu dhawaaqi malila malila malila malilo markaan idhaahdo ayaa waxaa la samaynayaa caynka ayaa xarakadiisii la xadfayaa maxaan odhan mal iyo la bay noqon labada laam ayaa aayar laysku idqaami maxaan ugu dhawaaqnaa markaa malla ha la haddaba malla maxaan mudaariceega idhaahdaa mall maxaa mudaariceega idhaahdaa yamalu baan odhan yamalu asalka yamalu hala sheego yamalu asalkeegii waa yamlalu yamlalu marka la yidhaha laba iclaalun baa iyadana meesha iman naqlu xarakati اlcayni ila alfaa si ay dee yamlaludi yamal iyo lu laamka horena waa la reebiyo cayn ah kadibna idqaamu lcayni fi laam waxaa la odhanaya un yamalu haddaba ma lagu daalay weeyaani ma lagu degdegey ma aha kitaabkeena kale maxaynu ku dhiganay laamiyaha ah ma lagu degdegey ma ku dhiganay horta yaa garanaya beytka ma lagu degdegay ay ku jirtay wa alla lamcan wa alla lamcan wa sakran ama wa sawtan wa alla lamcan wa sawtan shaka abba washad hay maxaad tidhaahdeen may waa beytkaa way ka horeysaa whabad wadarad waaja kara hama bihi wacama zama saxa mala aydamala waa sax mala aydamala jazaakum allah khayr waa mala aydamala maladaasi deg deg bay ahayd maladeenanina waa maxay maladeenani waa daal malo kaloo waxaa jirta wuu dubay ah, rarankiibuu ku dubay rarankii ayuu ku dubay waa inagii lahayn laxooxda oo dadka qaar waxaa jira ay raranka ku dubaan markaan halkaa maraynay raranka ay ku duba sagaal iyo sagaahankii baan arkay nin igu yihi rarankaan ku dubanaa waan la yaabay oo muna dambasku idinkaga daadanin baan ku idhi may bu waa laga afuufaa un waxama yeelayo loointa waa waxaa la sameeya inta la adkeeyo sidan laxooxda looma sameeyo inta la adkeeyo bur oo kale inta laga dhigoo la adkeeyo oo aad qaro loo yeelo ayaa god la qodayaayoo dhimbiilo rarana oo halkaa yaalloon dambas lahayn ayaa ayaa godka laga buuxinaya taasaa la duldhigaya haddana dhimbiilo kalea dusha lagaga shubaya labada dhinacba dhimbiilaha kaga jira dee baladma garo miy ma dhuxul bay noqoni ma noqoni ma laxoox noqon eh, waxay igu yidhahdeen waanu samaysanaayo annagaa ku samaysanay igu yidhahdeen sidaa carabtu lafteedu way lahaan jireen malla wa waa markaa la dubayo ee la dubaya dabka si toosa loo saarayo waa solidii oo kaluun haddaba maladeenani waa daalid xadiidkii bay ku qornay lan yamala allaahu xataa tamallu in allaaha in allaha laa yamal xataa tamalu sax weeye in allaha laa yamal xataa tamalu xataa tamalu iyo eg yamalu iyo tamalu waa sax weeye waxaynu nidhi mudaacafun mudaacaf mudaacafka oo lahu ficilo u sugnaaday ka oo kale we ka shalalan oo kale weeye haddii macnahaas tidhahdana shalla wuu qalalay shalalan bay ahayd asalkeygii hore lakin hadda looma jeeda macnaha ka shalla shalalan oo kale weeyi wasabo oo kale weeyi lajo oo kale weeyi baro oo kale weeyi malla oo kale weeyi haddaba sabaw xawlcadafkii way sidataaye laja waxaa ka xadfan waawlcadaf walajo bay ka dhigan tahay bar mallana waxaa ka xadfan waawlcadaf waa mallo oo kale waa mallo malalan oo kale weeyi halkaa waxaynu kaga baxnay ficilo mudaariceegii ayaynu culima bartaa kaga baxnay in sha allahu tacaala cashirkeenu halkaa ayuu maanta inoogu joogi doonaa wallahu subxaanahu tacaala aclaa waaclam